bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo koowaad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu nooga soo waramay oo casharkeenna uu ugu dambeeyey horo qisadii nebiyullaahi luud iyo qownkiisii baa ilaahay nooga soo warramay nebiyullaahi luud nimankii axmaqiinta ahay waa kii ou dhahay ilaahay ka cabsada martidana ha igu falleexayna sow nin hanuunsan idinka mid maahan ayuu dhahay oo macruufka faraayo munkarkana reebaayo sidaa markii uu yidhi waxay yidhaahdeen waxaad ogtahay luudow inaadan inaanan gabdhahaaga wax dana aanan ka lahaynin waadna og waxaan doonayno nabiyullaahi luud marka waxaa weeye aad iyo aad ayaa arrinta ugu daraatay markaasuu wuxuu dhahay haddii waxa weeye awood aan idin leeyahay inaan idin qabto ama aan lahaalahay lahayo qaraabo xoogle aan lahaa lahayo waan idin qaba lahaayou dhahay malaa'igtii markay arkeen dhibaatada haysata ramiilaahi luud ayay waxay yidhaahdeenay isu bandhigeen waxay yidhaahdeen luudow waxaan nahay rusul oo rabbigaagu uu soo diray dhammaanna kula soo gaari maayaan ee ahalkaaga dheelmi gobol habeenka ka mida axad idinka idinka midana gadaal uusan soo damoonin ilaa haweentaada mooye haweenta waxaa asiibaya waxa qoonka asiiba oo ay ka tirsan tahay iyadu taasaa hadda ilaahay nooga warramayaa markii la cadaabaayey oo cadaabkoodii la gaaray sida nebiyullaahi luut ilaahay u wada dhex bixiyey iyo intii asaga rumayso labadiisii gabdhoodka ay ahaayeen qayluu malaa'igtii waxay yidhaahdeenow dha ilaahay yaa luutu luudow innaa annagu rusulu rabbika rabbigaagi rusushiisiianna marka hadda nebiyullaahi luud markii waxa weeye ou aad iyo aad u cabtay oo awood la-aanta haysata iyo tal la-aanta haysata uu ka cabtay waxay culummadu yidhaahdeen markaas wixii ka dambeeyey ilaahay rasuul sooma dirin ilaa maaragtay qoonkiisa in laga soo baxsho mahe fa min dalika alwaqti lam yursil illaahu rasuulan ilaa min qowmi nebiyullaahi luud wixii ka dambeeyaa la yidhi ilaahay rasuul sooma bixin ilaa qoonkiisa inuu kasoo dira maahe maxaa yeele inkastoo ilaahay rususha micgooda isagu yahay oo awood ilaahay uu siinaayo haddana nafta basharka waxyaaba waxay jeceshahay ay weheshatay iska jeceshahay sidaasaa marka rasuushoo dhan wixii ka dambeeyey nabiyullaahi luud laga dhigayo waxa weeye rasuul walba waxaa laga soo bixinayey qownkiisaa laga soo dhex saarayey ee rasuul markaasi meel qariib ku ah ama dad uusan ka dhalanin laga soo dhex saari mahayni maxaa yeele qoonkiisa haddii laga soo bixiyo haddii kuwa ay ka soo horjeestaan kuwa ayaa rumaynaya xataa kuwa ka soo horjeesta waxaa dhici karta inay markaasi casabiyood ahaan ay u daafacaan ayagoon hadda iyagu dan kale aanan ka lahayn sida hadda quraysh qaarkood uu ahaa jiray yaa luud luudow ayay yidhaahdeen innaa anagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiisa ayaa nahay lan yasiluu kula soo gaari maayaane ilayka xaggaaga xumaan kula soo gaari maayaan fa asri dheelin bay yidhaahdeen biahlika ahalkaaga biqidcin gabal oo minalleyli habeenka ka mid fa asri dheelmi sarigu waxa weeye asayru aakhiran leyl habeenka aakhirkiisoo la socdo weeye aakhiruleylka guryaha ka baxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen fa asri dheelmi biahlika ahalkaaga biqidcin gabal oo minalleyli habeenka ka mid walaa yaltafid yousan midhsanin axadun axad oo minkum idinka idinkamidana gadaal yuusan soo dhamoonin lianlaa yaraa cadiima maa yanzilu bihim weeye si uusan u arag waxyaabaha ku degaayo cadaabkaa nimanka kan indhaha u saarin marna dib ha isku soo fiirin ay yidhaahdeen ila imra'atuka ay yidhaahdeen ilaa laakina imra'atuka haweentaada falaa tasribihaa weeye ha dheelminin ayada haweentaadu kuma jirtaa oo la dhihi jira markaasi waxaa weeye waahila la dhihi jiray ayadu waxaa weeye rasuulka ilaahay waa beenisa waa celaa la dhihi jiraan dheh waahila waxay yidhahday maya waa cilo weeye waa cilo iyo waahilo waxaa la kala dhihi jiray haweentii nabiyullaahi nuux qabay iyo midda luud tii nebi nuux waa cilay aheed middaana waahilaa la dhihi jiray sasay kutubtu dhigaan ilaa imra'atuka haweentaada mooyaane innahu sha'niya musiibuhaa habeen haweentaas waxaa asiibaya maa asaabahum wixii asiilo qoonkeeda ah, innahu sha'niya musiibuhaa waxaa asiiba ay yidhahdeen malaa'igta maa asaabahum qoonka wixii asiibaa ku dhacaaya maxaa yeele qoonkay ku diin aheeday mar hadday rasuulku ilaahay beenisay dadkaas ayaa lala cadaabayaa iyadana marka waxaa weeye nabiyullaahi luud ayadii waa ka tegey baa leeyihi labadiisi gabdhood ku wataa leeyi culamada qaar waxay yidhaahdeen labada gabdhood haween saalixadaha u dhashay haweenti saal ee lamuu qabay midii saalixadaheed ayuu la tegay iyo gabdhaheedii kii faajirada faajiradaheedna waa ka tegey culamada qaar waxay yidhahdeen way raacday oo way la baxdaa layidhi hase yeeshee waxa weeye markii qoonkeeda la halaagaayey ayay gadaal usoo fiirisay markaasay waxay dhahda waa qowmaah ay dhahday alla qownkaygiow ayay tir dadkaygi waa dhintay waa halaagsamay tiri ayadoo markaasi waxa weeye u xanuunsanayso samayhaysa markaasi tafajuc samayhaysa waa qowmaa ayay tiri saas markay dhahday waxaa u yimiday dhagax ayaa u yimiday dhagaxi markaasuu dilay baa layidhi iyadoo ah. saas maaragtay u calaacalayso maxaa yeele amarkii markii hore la bixiyaa wuxuu ahay inaanan dib loo soo fiirin marka haddii ay raacday kollayba ayada ilaahay inuu halaagay yuu noo sheegayaa oo qur-aankana meelo badan uu ku caddeeyey marka hadde naag xunbay heedayoo dad maaragtay yaa dhaalimiin ah qofka u naxaaya waxaa weeye isaguna waa jeclyahoo qalbiga ayuu ka rabaa marka waxaa haysaa weentaas casabiyad markaasi waxay tiri waa qawma ayay tiri waxaa la yihahdaa munaadaa manduubaa la yidhahda waxaa waaye mutafajacu calayhi iyo mutawajacu minhu ayaa loo kala qaadi jiray marka waxaa weeye waa maaragtay waa u xanuunsanaysaa oo tafajucay u samaynaysaa marka waadaasaa loo adeegsadaa hadduu marka saas u yahay waa qawma iyo waa ra'saane saasaa la yidhaha waa yada saas oo kaleentood weye oo maalig waa kau dhahay alfiyada walilmunaada naai ow ka naa'iyaa wa owa ey hayaa ayaa waalhamdu lidaanii wawaa liman nudig waaye hadda middan waa liman nudigta waaye markan daalimadaas meeshaas ayaa lagu halaagay marka waxaa la yidhi waxuu ka su-aalaa layidhi nabi luud waktiga la halaagaayo nimankaan waktiga la halaagaayo markaasay waxay yidhahdeen sidatan ina inna mawcidahum yabahooda ayay yidhaahdeen asubxu subaxa weeye ina mawcidahum yaboohoodu oo la halaagaayo asubxu subaxa weeye waktigaas waxaa la jooga galab qonacsi dhacaysa ihaad markaasuu dhahay nabiyullaahi luut uriidu acjala min daalika u dhahay subax wax ka degdeg badanaan rabi lahay in la halaago maxaa yeele dadka daalimiintaa dulmigooda hadduu bato cid walba waxaa weeye waa dhibsataa marka in ilaahay dedejiyo ayay jeclaataa maxaa yeele waa ku cumri dheeraadeen markaasuu wuxuu yidhi subaxdii wax ka degdeg badanaan rabi lahay markaasaa malaa'igtu waxay yidhaahdeen alaysa subxu subxu sow ma ahan luudow biqariibin mid dhow sow maaha ah, subax miyaa dheeraa lihi iska sugaa lihi wax walba igaabaa duduha dunyaha dan yihiin iskaba iskaba dhowba maxaa yeele waxaa lee kullu aatin qariiq wax kastoo imaa ah waaba dhow yihiin xataa daalimka haddii loo cumri dheereeyane waxa weeye waa dhow yahay cumrigiisa alaysa subxu yay yidhahdeen subxu sow ahan biqariibin mid dhow sow maahan saasay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala nabiyullaahi luud asaga waxa weeye arladaa loosoo duubay baa layidhi ilaa uu ka gaaraa yidhi nabiyullaahi ibraahim meesha uu joogo khaliil ahaaday halkaas uu ka tago marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala falamaa goortii jaa'a uu yimiday amrunaa amarkaynu uu yimiday oo halaagoodii la gaaray jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa qaryadii meesheedii sarowdha ilaahay saafilahaa meesheeda hoose falamaa goortii jaaa uu yimid amrunaa amarkaydi jacalnaa waxaanu ka yeelnay amarka waxaa weeye halaagoodi weeye jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa qaryada meesheedu farowdha ilaahay saafilahaa meesheeda hoosay waxaa laga wadaa say jibriil ayaa dhulka meey ka joogeen garabkiisa hooska ka geliyaa layidhi hawada sare ayuu u qaaday markaasuu soo gediyey arlada asagoo usoo rogminaaya ilaah waxaa layidhi uu gaasiyaale samaa udunya oo wixii markaa samaa udunya joogaba ay maqlaan baa digaaggii xataa jooga qayladiisa ay maqlayaan markii sidaas la yeelay ayaa haddana dhagxaa lagu soo diray waamdarnaa waanu ku dha ilaahay calayhaa qaryadaas korkeeda ahalkeediyaa laga wadaa xijaaratan dhagxaan ayuu dha ilaahay oo min sijiilin dhooba la duba ah waamdarnaa waanu ku roobaynay calayhaa korkeedow dha ilaahay xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin dhoobo la dugo xaggeeda diinin ubikabi naar weye dhoobo oo waxa weeye ah, lagu kariyo naar weye rusaas ayaa loola jeedaa ayaa ilaahay ku soo diray mamluudin oo israacraacsan haddana mamluudin oo israacraacsan oon kala go' lahayn weye musawamatanow dha ilaahay haddana la calaameeyey cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga soo calaameeyey musawamatan la calaameeyow dha ilaahay cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga soo calaameeyey waa mucalamo weeye calayhaa ismu man yurmaa bihaa weeye waxaa ku yaalaa la yidhi qisaas kasta waxaa ku yaala qofka lagu dilaya magaciisa wamaa hiya ma ahnow dhayaay xijaartaasu min adaalimiina kuwa daalimiintaah oo reer mako bibaciidin mid ka fog ma ahnow ilaahay wamaa hiya ma ahnow ilaahay xijaabtaas asxaantii meeshii lagula laayay qoomuluur amase bilaadoodu min adaalimiina kuwa daalimiintaah oo ahlu mako bibaciidin mid ka fogow dha ilaahay waxaa kaloo lagu fasiraa lamiirka in loo celiyo ee loo celiyo markaasi halaag weeye ama musiibada weeye oo la yidhaahdo wamaa hiya ma ahan musiibadaasu min adaalimiina kuwa daalimiinta ah oo ahlu makoo nabiga kasoo horjeeda iyo daalim meel kasta kastao adduunka ka joogaba bibaciidin mid ka fog ma ahanuba ilaahay maxaa yeele musiibo kasta oo adduunka soo dhacday oo daalimiin ilaahay uu ku halaagay daalim kasta oo adduunka jooga kama foga iyaduna waa un maaragtay waa usoo socotaa weye saasaa la leeyahy marka waxa weeye waciid cadiima weeye ayaa ku sugan baa layidhi likulli haalimin min haadihi alummati weliba waxa weeye ummaddan ummati maxameda daalim kasta oo ku jira waciid weyn baa ugu sugan goodi baa ugu sugan maxaa yeele xadiis ayaa wuxuu ahay rasuulkeena calayhi salaatu salaam ayaa jibriil wuxuu ka su-aalaa layidhi muraadka looga jeeda daalimiintan markaasuu sayjihiinadu waxa u dhahay daalimay ummati kow dhahay ummadaada daalimiinteeda ayaa loola jeedaa maa min daalimin minhum ilaa wahuwa yucradu xajarun yasqudu calayhi min saacati naa saacati waxa u dhahay sayjihiin ummadaada daalim kasta oo ku jira waxaa loo bandhigaa haw dhahay xajar ayaa loo bandhigayaa oo korkiisa ku soo dhacaaya saacad ilaa saacad weeye marka daalimiinta waxa weeye kama mafog arrintaas weeye saasaa la leeyahy halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii oo afaraad ayaynu uga baxnay oo nebiyullaahi luut waxaynu meeshaan ka gelaynaa qisadii shanaad baynu ka gelaynaa oo nebiyullaahi shucayb ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa ilaa madyanow dheh ilaahay wa arsalnaa waanu dirnay ilaa madyana reer madyanow dheh ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay shucayban shucayb ahow dheh ilaahay wa arsalnaa waanu dirnow dheh ilaahay ilaa madyana reer madyanow dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaanu u dha ilaahay shucayban shucayba qaala wuxuu yidhi nabi shucayb yaa qoomi qoomkaygiiow icbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah gayruhu ilaahay kayrkiisa idiinma sugnaanin walaa tanqusuuha nuqsaanina ayuu dhahay almidyaala aalatu baada iyo walmiisaana aalatu miisaanka inii anugu araakum waxaa idinku arkayaa bikhayrin khayr ayaan idinku arkayaa wa inii aniguna akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa haddaad rumay weysaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa muxiidin oo idin koobaaba ayaan idinkaga baqayaa ilahay wuxuu nooga warramaya halkan qisadii nebiyullaahi saciid iyo qowmkiisa wa ilaa madyan ow dha ilaahay wa arsalnaa ayaa lagu qadarayaa waana cadfu qisatin calaa qisatin weeye walaqad arsalnaa nuuxan ay ku wada cadfan yihiin qisooyinkaanu wa arsalnaa waanu dirnow dirnowdha ilaahay ilaa madyana reer madyanow madyanowdha ilaahay madyantaan waxaa weeye ismu qabiila weeye qabiila magaceed waaye jadkoodaa magaciisa ayaa lagu magacaabay oo la dhihi jira madyan ibn ibraahim oo owlaadi nebiyullaahi ibraahim ka mid ahay weeye shucayb waxaa lagu magacaabay ha layidhi khabiibul ambiyaai ambiyada khabiibkeedi maxaa yeele muraajacada qoonkiisa ou la samaynaayo ayaa aad iyo aada u wanaagsan oo cajiib leh sida waxaa weeye xujooyinka ugu oogaayo marka hadda akhaahum shucayban ow ilaahay xagga nasabkaa loola jeedaa xagga diinta ma ahan shucaybna waxaa la dhihi jiraale shubcayb ibnu mikaa'iil ibnu yasjur ibnu madyan ibnu ibraahim u ahaa isaguna marka qaala wuxuu ihi nabiyullaahi shucayb yaa qoomi qoomkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda marka ugu horeysa tawxiidka ayuu ka bilaabayaa sida ambiyadaba ilaahay ay ahaayeen waxidullaaha ilaahay waxida ayuu dhahay maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah idinma uusan sugnaanin ka bedel kayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin markii hadda tawxiidka u sheegane rasuul walba wixii macaasiya oo ummaddiisu markaas ay hayso midda u weyn buu ka digayay markaas wuxuu yidhi walaa tanqusu lmigyaala beegyaalkaa nuqsaanin ou dhahay aalatu beegga iyo walmiisaana miisaanka maxaa yeele ayaga waxa musiibada ay qabeen ama macaasida ay haayeen bacda alkufri ayaa waxay eeday migyaalka iyo miisaanka ayay nuqsaani jireen inii anugu ayuu dhahay araakum waxaa idinku arkayaa ayuu dhahay bikhayrin khayr dad nimco haysta ayaa tihiin oo idinka deeqaysa inaad wax nuqsaanisaan maxaa yeele dadka haddii ilaahay deeq uu siiyo inay wax nuqsaaniyaan oy ummadda dhibaan oy maciishadda dhibaan waxa weeye waa shay foolxumo ah waynii aniguna akhaafu calaykum maxaa idinkaga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa muxiidin oof idinkoobaabaya idinkaga baqaya maxaa yeele mibaagga iyo miisaankoo la nuqsaaniyo waxaa weeye ummaddii oo la dhibay noqonaysaa oo nolosha lagu cariiriyo maxaa yeele ummadda nolosha lagu cariiriyo oo waxyaaba nolosha ummadda ku cariiriyo la sameeyo sida hadda waxyaabahan soomaaliya ka dhacayoo kale waxay noqonaysaa macaasi aad iyo aad weyn oo ilaahay addoominkiisa lagu dhibaayo allana uun dadkaas intiqaam ayuu ku samay doonaa adduunya aakhira meeshay noqotaba kolley xataa nabigeenu suu sheegay calayhi salaatuwasalaam dulmiga ilaahay addoominkiisa la dulmiyo iyo xuquuqulwaalideennimada waalidka la caasiyo cuquubadooda ilaahay aakhire la sugi maayo marka cuquubada iyo dembiga ummadda laga gelaayo way soo bixi doontaa meelaan maran dheerayn waynii anugu yuu dhahay nabiyullaahi luud akhaafu nabiyullaahi shucayb akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa muxiidin oo idinkoobaaba ayaa idinkaga baqayaa weeye yoomki ayaa markaasaa la sifeeyey waa majaas ahaan weeye maxaa yl cadaabkaa ku dhacaayo haddana wuxuu ihi wayaa qoomi qownkaygiiow awful midyaala baagga oofiya ayuu dhahay iyo walmiisaana miisaanka bilqisli cadlika oofiya awful midyaala beega oofiya iyo walmiisaana miisaanka bilqisli cadli walaa tabkasu naasa dadka ha ka nuqsaanina ashyaa'ahum shayaalkooda walaa tabkasu naasa dadka ha ka nuqsaanina ashyaa'ahum shayaalkooda laa tanqusuhu min xuquuqihim dadka xuquuqdooda shay ha ka nuqsaana weye maxaa yeele midyaalkii aaladdii wax lagu beegaayo ma lagu miisaanayo haddii tasfiif lagu sameeyo wixii muqaabalka looga dhigayo oo saman tahay ayadoo la nuqsaaniyey noqonaysaa walaa taxsow ha fasahaadinow dhahay fil arli dhulka dhexdiisa mufsidiina xaal aadtiin kuwa fasahaadinaya xaala mu'akada weeye walaa taxsow ha fasahaadinow dhahay fil arli dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalatiin ku fasaadinaysa oo hadda intaas kulu sinanayne qadli iyo kayrkiisa ayay wadeen waxaana si aayaddii aada ugu soo marnay suurat alaxraaf ayaanu kusoo marnay oo hadda waxaa weeye ayagoo intaan haayo ayay haddana dhibaato kale ayay sii wadi jireen oo arlada ilaahay fasahaadka ay ku hayaan mid yar ma uusan hayn macaasibay fara badan ay ku hayeen dil bay ku wadeen dadka ayay xoolaha ka qaadi jireen ka dhici jireen waxyaabahaasay samayn jireen deedka istaagi jireen weye laa takunuu min almufsidiina fi lardi bilmacaasi weeye bal kunuu muslixiina lidiinikum adunyakum uu ka wadaa sidaas ayuu u marka wuxuu dhahay haddane baqiyatullaahi ilaahay baqiyadiisa fisqiga ilaahay idiin baaqi yeelaayo markaad kaylka oofisiin iyo miisaanka ayaa khayrun lakum idin khayr badan oo baktigaas idinkaa khayr badan baqiyatullaahi ilaahay baqiyadiisa waxa ilaahay idiin baaqi yeelaayo ayaa khayrun lakum idin khayr badan min albakti idinkaa khayr badan in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaayo haddaad tihiin mu'miniinta weyow dhah maxaa yeele dadka sidiisaba qofku markau iimaan leeyahay ayaa ilaahay waxau ka reebana uu ka harayaa wixii ilaahay farana uu fartoomayaa qof ilaahay iimaanka ka qaaday waxba maaragtay wuxuu ku dheefaaya ma laha ilaa cadaabkii ilaahay uu kala kulmaayo u ka gelaayo wamaa ana anigu mana ihi ayuu dhahay calaykum korkiina bixafiidin mid idin xifdinaayo anigu idin xifdin maayo oo anugu raqiib idin jaasinayo miyo acmaashina idinku jaasinaayo inamaa bucistu nadiiran anigoo digaayo aniga laysoo bixiyey sidaa markuu ula waramay qaali waxay yidhaahdeen o dha ilaahay ayagoo ku jeesiye tahay qaali waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalawaatuka salaadyaalkaaga miyaa ta'muruka ku faraysa an natruka inaanu ka tagno maakii yacbudu ay caabudaayeen aabbaa'unaa aabbayowgayna oo asnaama own amase nafcala an nafcala inaanu ku falno fii amaalinaa maayeelkayna maa nashaa waxaan doonayn qaaluu waxay yidhaahdeen qaaluu lahu istizaa'an weeye jaastees weeye waxay ka qaadanaan lama ah maxaa yidha haddaba dadkan dhibaatada wada haddii wax kasta loo sheego inay ku jeesjeesaan ama aysan dheg u dhigin arrintoodu saas weeye maxaa yeelay qalbigooda ilaahay shaabad uu saaray oo qalbigaa ilaahay ka xiray waxa weeye waxay baraarugayaan maalintii waxa weeye cadaabka ilaahay lasoo hordhigo maxaa yele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatuasalaam annaasu niyaamun fa idaa maatuu intabahu dadku way hurdaayaan laakiin markay dhintaan ay soo baraarugi doonaan ah, baraarug markaasna waxau taraya ma jirto marka waxay yidhahdeen yaa shucaybu shucaybow asalawaatu ka salaadyaalkaaga waxaa lihi nabiyullaahi shucayb waa salaad badnaay markaasay waxay yidhahdeen salaadan faraha badan oo dukanaysid dukanaysid miyaa ta'muruka ku faraysa oo kuu kallifaysa ana an natruka inaanu ka tagno maakii yacbudu ay caabudahayaan aabbaa'una aabbayowgayn oo asnaam ah ow ambase natruka inaanu ka tagno an nafcala inaanu ku falno fii amaalinaa maalyaalkayna ma nashaa waxaan doonayna waxay leeyihin sow maalkayna waxaan rabno kuma samay marka macnuhu waxaa weeye waxay ka wadaan arrintan waa baatilay ka wadaan wax nin khayr dad ugu yeelana waxaas dad uguma yeela saasay ayuu ka dhigaayaa maxaa yeele dadka xun waxa khayrka ah waa la xun yihiin ayaga sidoodaba sidaasay markaasa yidhaahdeen qofka haddaba haddii la weydiiyo war sidaan ma ahan sidaanaa ilaahay raalli ka yahay sidaan waa xaaraan xoolahayga sow anigu iska melihi warka saasuu ka bilaabayaa hadda xoolaha marka iskama laha ilaahay xoolaha ilaahay baa siiyey xooluhuna waxay doonayaan in weski ilaahay ha lagu kasba uu yidhi lagu kasbo weskow ku baxshaa ku baxsha la yidhi in lagu bixiyaa weye maxaa yidhi ilaahay adduunka adduun baylaha kama dhigin rasuul baa ilaahay soo diray sharci baa ilaahay soo dejiyey qofku waxa weeye hadduu ka gudbana waxa weeye waa shay lagu qabanaayo goortay noqotaba weye haddana waxay yidhaahdeen ow dha subxaana wa watacaala inaka adigu shucaybow la anta adigu ta'kiid weeye alxaliimu mid dulqaad badan ayaa tahay alrashiidu oo hanuunsan intaas hadalladaas jees jees waayo inaka adigu la anta adigu alxaliimu mid xaliim ahaatee nin xaliim oo dulqaad badanaa tahay arashiidu er oo hanuunsan ah, saasay yidhaahdeen waxay ka wadaan alxaliimu rashiidkii fii zacmika weye saa adugu sheeganaysa weye annagu kuma aragna arrintaas sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhahay nabi shacayb yaa qoomi qoomkaygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeed mid ku sugan min rabbii xagga rabbigaygana ugaga sugan warasaqanii rabbiguna uu arsuqay minhu xaggiisa risqan risqa uu iga arsuqay xasana oo wanaagsan oo xoolo xalaal aan haysto afa ashuubuhu bilxaraami wey xaaraam ku dhayhayaa wamaa uriidu anigu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idin gadaal maro ilaa maa anhaakum waxaan idinka reebaya anu isaga xaggiisa in uriidu maa uriidu anigu dooni maayo ayuu dhahay ila alislaaxa hagaajin mooyaane oo cabdi aan idinku hagaajiyo ma stadactu intii aan karaayo wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahan oo awood arrintaas aan u yeesho ilaa bilaahi ilaa bicawnilahi ilaahay kaalimihiisa mooye calayhi calallaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa ayaan uniibu u noqonayaa hadalladaas ayuu yidhi nabiyullaahi shacayb oo cajiibkaa waxa uu dhahay nabi shacayb yaa qoomi qoonkiiyow ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeed mid ku sugan weye oo nabinimo aan haysto runna aan sheegaayo oo min rabbii xagga rabbigeyga ka ahaatay warasaqanii rabbiguna uu iga arsuqay minhu xaggiisa risqan risqi xasanan oo wanaagsan oo xoolo xalaal aan haysta weeye afa ashuubuhu bihi waxaa weye bilxaraami xaaraan miyaan ku dhiihaya afa ashuubuhu bilxaraami wey xaaraan miyaan ku dhiibaya dhiihaya oo ma baksi iyo tabtiifaan samaynaya maxaa yeele xoolaha xalaal ilaahay doonku siiye xaaraan in lagu dara ma wamaa uriidu anigu ma doonow dhaadane an ukhaalifakum inaan idiin gadaal maro waadhaba aan aado markaas ilaa maa anhaakum an waxaynu ka reebaayo oo aan sameeyo oo anugu waxaan ka hara ina idin ilaa idinka aniguna samay maayo oo ma noqonaayo waxay dhihi jireen dadku faqiih ayaa dad waaniyey naftiisana kuma waansana anigu saas yihi waxa weeye anigu waxbaan idinka reebayaa waxaa idinka reebaya aniguna waan ka harayaa qofkuna sidaas ayaa wax looga qaadan karaa in uriidu maa uriidu anigu dooni maayo ila alislaaxa islaax mooyaane hagaajin islaaxa lakum bilcadli weeye mastadactu intii aan karaayo anigu ma doonaayo inaan idin hagaajiyo oon cadaalo idinku hagaajiyo mooyaane si kale ma doonaayo mastadactu intii aan awoodaayo wamaa tawfiiqii wamaa qudratii weeye calaa daalik arrintaasna anigu waxa weeye awood u melihi islaax inaan idinku sameeyo idinka iyo wax kastoo dhaaca ilaaheya ilaa bilaahi ilaahay kaalmihii samaaye in ilaahay ikarsiiyo mooyaane si kale ma u awoodi karaaniga calayhi cala llaahi ilaahay korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi ilallaahi ilayh xaggiisa ayaana unibu u noqonayaa haddana wuxuu yidhi wayaa qoomna qoomkaygiiow laa yajrimannakum yowsan idinku kallifin shiqaaqii aniga khilaafkayga an yusiibakum inuu idin asiibo mislu maakii masalkiisa asaaba asiibay qooma nuuxi nuux qoomkiisa asiibay ow amase qooma huudin huud qoomkiisa asiibay ow amase qooma saalixin saalix qoomkiisa asiibay wamaa qoomu luudin lood qoonkiisuna ma ahan minkum idinka xaggiinna bibaciidin mid idinka fog marka waxau dhahay khilaafka anigaad ikhilaafaysaan yowsan idinku kallifin in cadaab ilaahay idinku dego intaad leedihiin shacayb khilaafa wayaa qoomi qoomkeygiiyow laa yajrimanakum yowsan idinku xambaarin buu dhahay shiqaaqii aniga khilaafkeygu an yusiibakum inuu idin asiibo mislu maa shay masalkiisa mislu maa shay masalkiisa macnaha wax u dhigmo weeye wixii asiibay oo munuux weeye mithlu maa shay masalkiisa asaaba asiibayoo ku dhacay qooma nuuxi nuux qoonkiisii ow amase qooma huudin nebi huud qoonkiisii ow amase qooma saalixin nabi saalix qoonkiisi oo cadaaba haddana wuxuu yihi wamaa qoomu luudin luud qoonkiisina ma ahan manaasishoodii ama zaminkii la halaagaaye minkum idinka xajiizan bibaciid mid idinka fog maaha ee ku cibro qaata maxaa yeele qoomuluud waa kay ka horreeyeen qoomu shucayb wastakfiruu dhaafid weydiiye ayuu dhahay rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiye rabbigiina ka dhaafid weydiiye kufrigan kasoo laabta uma bacdi tuubuu noqda ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa u noqda ina rabbii rabbigaygu raxiimun allihii naxariis badan weeye oo mu'miniinta u naxariista waduudun allihii jecel weeye ilaahay wastakfiruu rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiyow dhahay war kufrigan iyo shirkigan ilaahay keyrkiisa aad caabudaysaan kasoo laabta wastakfiruu rabbakum udlubuu minhu lmaqfira weye lidunuubikum uma bacdi yatuubuu ilayhi ilalahi xgiisa u noqdo oo daaca la imaado weye ah, ina rabbii rabbigeygu ayuu dhahay raxiimun allihii naxariis badan weeye ilaahay subxaana watacaala raxiimun bilmu'miniin weeye waa mid mu'miniinta u naxariis badan waduudun waa mid haddana jacal mu'miniinta weeye waduud waa siiqa mubaalaqa weeye waxay ku timaadaa bimacnaa faacil oo muxibun lahum la yidhaahdo saada ku waa mid jacal weeye amase bimacnaa mafcuulo ilaahay addoomankiisu ayagaa alla jecel weeye oo waduudun waxa weeye waa kuwa jecel waa la dhihi karaa ilah rabbigooday jecel yihin way jecel yihin ilaahay awaamirtiisay fartoomayaan waxuu ka reeba ayay ka harayaan addoomanka ilaahay marka sidaas weeye marka kasoo laabta ayuu dhahay waxaad haysaan sidaas maaragtay ay yidhaahdeen ah. marka nabiyullaahi sacayb qisadaas ayuu maaragtay ugaga warramaya dadkii ayaga ka horreeyey wixii qabsaday inay ayagana ku dhici karaan maxaa yeele qof kasta hadduu ou qaado dhaalimiinta jidkooda wixii ka gaaray baa ka gaaraya dadka wanaagsan qofkii jidkooda qaada ayaa ka gaaraya marka qisada inta dambo ayaan dhamaystiri doonaa casharka dambo haddii ilaaha yidhaahdo casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashanaad oo suuratu huud ka mid ah waxaynu ku soo dhex jirnay oo casharkeenna hore ilaahay noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi shacayb iyo qoonkiisii reer madinahay ayaa ilaahay noogaga soo waramay hadalladii cajiibka ahayoo nebi shacayb oo u sheegay oo nasaaxada ahaa ayaa ilaahay noo soo sheegay waxa uu yidhi nebiyullaahi shacayb waxa u dhahay qowmkayga yaysan idinku xambaarin oo ysan idinku kallifin khilaafka anigaad ikhilaafaysaan inay idinku dhacaan wixii dadki idinka idinka horreeye ku dhacay qoomu nuux qoomu huud qoomu saalix ayadoo aysan idinka fogeyn haddana wixii markaasi ku dhacay qoomu luud oo hadda idinka idinku xigay rabbigiina dhaafid weydiiya ayuu dhahay oo ilaahay dhaaca ula soo noqda rabbigaygu waa mid raxiim oo mu'miniinta u naxariista haddana waa mid jecele marka hadalladaas markuu yidhi waxay ku jawaabayaan baa ilaahay halkaa nooga sheegayaa qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ka timayno kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mida taquulu aada leedahay wa innaa annaguna la naraaka waanu ku arkaynaa fiinaa dhexdayna laciifan mid taagdara inaad ku tahay walowlaa rahduka qaraabadaada ma ahaateene larajamnaaka waanu ku rajmi lahaynoo dhagax ayaanu kugu dili lahaynay wamaa anta adigu mana calaynaa kortayna bicasiizin mid sharaf kula ma tiida yidhaahde hadallada bale ay ku hadlaayaan fiiri qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay waxa weeye iidaanan biqilati lmubaalaati weeye ayagoo ogeysiinaya waxba inaysan u aaba yeelayn oo agtooda wax uu ka yahay aysan jirin ayay hadallada kan leeyihiin laakiin waxba ku tari mayso ilaahay agtiisa markii qofku uu wax ka yahay cid macnaha wax eh, nuqsaanisa ama tanqiisisa oo waxa weeye yaraysa ama liidaa waxba ka qaadi mayso ayaga leehaa ku hoogaayo qaali waxay yidhaahdeen o dha ilaahay yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annagu ka simayno kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mida taquulu aada leedahay waxay leeyahay hadalkaagaba makasaynay leeyiin waa beentood wey maxaa yeele isku meel bay ku dhasheen isku qabiil wey isku luqa wey weliba nabiyullaahi shucayb wuxuu ahay khadiibulambiyaai oo aad iyo aad baa hadalkiisu u balaaqo badnaay wa inaa annaguna ii yidhahdeen lanaraaka waanu ku arkaynaa fiinaa dhexdayna daciifan mid taag dara inaad ku tahay dhexdayna min daliil hooliisaad kusii yidhaahdeen walowlaa raadbu ka yidhaahdeen cashiiradaada ama qaraabadaada ma ahaateene taasa ahaataye la rajamnaaka waanu ku dhaqhaylayna yidhahdeen haddaana qaraabadaada anan kaaga baqaynin ama anan kugu xurmaynayno dhagaxaanba kugu dilayn adiga yidhaahdeen wamaa anta adiguna ma tiida yidhaahdeen calaynaa korkayna kuma tiid bicasiisin mid casiis oo sharaf ku leh oo waxa weeye kariim kariim oo maaragtay wamaa anta calaynaa bikariimin can rajmi weye nin macsalaba waxa weeye in la dhagxeeyo aan mutaysanin agtayna kama tiida yidhaahdeen oo hadda wax qiimahood aada leedahay oo inaanu ku dhagxayno naga reebaysaa meesha markaa la yidhaahdo saasay yidhaahdeen ayagoo markaa aad iyo aad u xaqiraaya wa inamaa raabuka humul aciza yidhaahdeen laakiin adiga beeshaada iyo qaraabadaada dadkaasaa dad aciso ah oo qiimale dadkaasaan kugu dhowraynaa qaala wuxuu yihi nabiyullaahi shacayb markay hadalkaa yidhaahdeen yaa qowmi qoomkaygiiow arahdii tolkayga miyaa acazu ku casiisan calaykum korkiinna min allaahi ilaahi xaggiisa yaa qoomi qoonkaygiiow arahdiya ama arahdiya kolkayga miyaa acazu ku sharaf badan calaykum korkiinna minallaahi ilaahay idinkaga sharaf badan xaggiisa macnaha waxau ka wadaa inaad ilaahay daraaddiisa ad ii dhowrtaan ma waxaa idinkaga sharaf badan kolkayga inaad igu dhowrtaan weeye fatatrukuu tatrukuu qadrii liajlihim weeye dilkayga miyaad iska dhaafteen kolka ajligiisa ilaahay daraaddiisna ii dhowri maysiin miyaa waittakhadtumuuhu allanama waxaad ka yeelateen waraa'akum galaashiina dihriyan mid laga tuuray waxaa laga wadaa macnaha hadde ilaahay wax in alla soo qabta gadaal laga tuuraayo maahine amarki ilaahay iyo subxaanahu wa tacaala wixii uu jideeyey miyaad ka dhigteen walax macnaha waxba aan laga dhiginoo kalfadahri laga tuuroo kaleeto waittakhadtumuuhu allanama waxaad ka yeesheen ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisimu waxaad ka dhigteen waraa'akum gadaashiina zihriyan mid laga tuuro mambuudan weeye khalfa duhuurikum weeye laa turaaqibuunahu ilaahay daraaddiisa waxba ku ilaalimiisiin miya ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan muxiidun allihii koobay weeye rabbigaygu waxaad camal falaysiin waa koobay cilmi ayuu ku koobay waana idinku jaasinayaa weeye wayaa qowmi qownkeygo ayuu dhahay markuu ka quustay icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala xaalada isku sugan tihiin ku camal fala weeye oo kufriga iyo macsi aad haysaan inii aniguna caamilun mid camal fala ayaan ahay xaaladaydaanaan ku camal falaya aan haysto sawfa jeer dambena taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiihi oo u imaanaayo cadaabun cadaab oo u imaanaayo cadaabkaasoo yukfiyi hoojiya iyo waman dun huwa isaguba kaadiyun mid been sheegaayo ah waad ogaa doontiin wartaqibuu korta ayuu dhahay amarkiina ciribkiisa iska suga inii aniguna macaku micigiina ayaan ahay raqiibun mid koranaaye waxa dhacaan isla soo dhawrnow dhah waxa uu yidhi nabiyulaahi shucayb wayaa qoomi qownkaygiiow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala inii anigu caamilun mid camal fala ayaan ahay xaaladaydan ku camal falayaa hadda markaan uusaan leeyahay waciid oo cadiima ayuu isloo jeedinayaa iyo tahdiid weeye sawfadaan waxaa weeye istinaaf weeye oo bayaaniya weeye oo waxay ka dhigan tahay isagoo mid qaa'il ahoo hadlaayo uu yidhi famaadaa yakuunu bacda daalika markaas kabacdi xaa ahaa doona ee markaasi uu leeyahay sawfa jeer damba taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiya oo u imaanaayo cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukfiyu hoojiya iyo waman duul huwa isaguba kaadiun mid been sheegaayo ah wartaqibuu dhawra ayuu dhahay intadiruu caaqibata amrikum weeye inii aniguna macaku micigiina ayaan aha raqiibu mid owraayo sidaasaa marka waxa weeye lagu kala tegey cadaabkii ilaahay baa yimid kolka sida sunnada ilaahay ku beerasata ummadii horo walamaa goortii ayuu dha ilaahay jaa'a uu yimid amrunaa amartayni halaagii markii la gaayay nimankaas la halaagaayey najaynaa waanu korinow dha ilaahay shucayban shucayb ayaanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa biraxmatin bisaabi raxmatin naxariis sababkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walamaa goortii jaaa uu yimiday amrunaa amarkayni ow dha ilaahay najaynaa waanu korinay shucayban shucayb ayaanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa biraxmatin bisaabi raxmatin naxariis sababkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatay raxmad ilaahay ayaa maaragtay yaa lagu koriyey wa waaakhadat aladiina kuwiina waxaa dha ilaahay assayxatu wa akhadat isayxatu sayxada faacilkii ah weeye oo markaasi waxaa weeye majaasa waakhadat akhadat isayxatu sayxadi ayaa dha ilaahay alladiina kuwa dalamuu dulmiga falay say jibriil ayaa ku qaydiyey inta kagantoodna markaasay baaba'een weeye waakhadat aladiina kuwiina waxaa qabtay dalamuu dulmiga falay assayxatu qayladyaa qabatowdha ilaahay jibriil ayaa samada uga qayliyey faasbaxuu dabeedna waxay ahaadeen ahaadeenow dhahay alle fii diyaarihim daarahoodi dhexdooda jaasimiina kuwa jilbakaduuda fa faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daarahoodi dhexdooda jaasimiina kuwa jilbakaduuda kuwa jilbajaba wey jilbajabay u dhaceen alyii baarikiina cala rukabi lawyada iyagoo ku fadhiyoo dhidhintay oo sida jirac dhinto kaleentooda saasay ahaadeen u dabamarka wax kasta oo waxa weeye dulmi la sameeyo oo xaqa laga soo horjeesto maalin unbaa arrintu saas noqonaysa kaalam yaqnow ayuu dhah ilaahay antaan mukhafafati min asaqiilati weye isimkeediina maxduuf wahay marka hadda markii shay saasoo kale ixraab ahaan looga waramayo alfaadaas oo kale waxba qofku aan aqooniyowsa isku kalifin sababtoo ah waxaa weeye qofki macnaha naxwada iyo yaqaana ayuu anfacayaa qofki kalena lafdiga qur-aanka sidiisaa loogu macnaynaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kaan yaqnow kaannahum xaal ay la tooy yihiin ow ilaahay lam yaqnow ayagoo aanan negaanin fiiha ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala daarahaas aanan ku negaanin ka'anahum xaal ay la too yihiin o ilaahay lam yaqnow ayagoon ku nagaanin fiiha daarahaas macnaha ilaahay cadaabkiisii markuu ku dhacay oo la halaagay waxay ka dhignaatay weligoodba daarahoodaas iyo bilaadooda ayagoon joogin oo kale ka dhignaatay maxaa yaele cadaab ilaahay markuu daalimka u yimaado bis weeye markaas wixii horew soo maray iyo waxba markaasi milics iyo midna reerin ma laha alaa hooy ayuu dheh ilaahay bucdan fogaashow dheh ilaahay limadyana reer madyan waqay fogaadaano kamaa bacida siday u fogaatay samuudu reer samuudow dha ilaahay sida maaragtay samuud loo halaagay xagga marka tashbiihan waxaa weeye tashbiihan laysku shabahay labadaas qole waxa weeyaa layidhi mid walba waxaa lagu halaaga sayxo sida aanu hadda soo marnay qoomu samuudni markaasuu dhah ilaahay alaa hooy ayuu dha ilaahay bucdan fogaasho limadyana madyan ay fogaatow dha ilaahay amase alaa hooy bucdan fogaasho ayaa limadyana reer madyan u sugnaatay kamaa bacida siday u fogaatay samuudu reer samuud ayuu dhahay ilaahay subxana wa tacaala halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii shanaad ah, oo lana dhihi kara qisadii markaasi lixaad haddii lagu daro bishaaradii nabiyullaahi ibraahim qisadii marka meeshaan lixaad ama toddobaadaynu ka gelaynaa oo waxa weeye nebiyullaahi muusa iyo fircawn ayaynu meeshaa ka gelaynaa ayadaana qisooyinka ugu dambaysa wala wallaahi aqad xaqeeqe ayuu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay wa suldaanin suldaan ayaan la dirnay xujo mubiin oo cadow dha ilaahay ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay iyo wa mala'ihi jamiciisi fatabacuu way raaceen ow dha ilaahay dadkii sufalada ahay amra fircawna fircawn amarkiisay raaceen wal xaal maa amru fircawna fircoon amarkiisuna uusan haynin birashiidin mid sawaaba uusan haynin alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wala wallaahi yaqad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay muusaa nabi muusow dha ilaahay waa qisadii todobaad qisada tano marka diriddii nebiyulaahi muusa la diray oo aayaadkii sagaalka ahy lala diray sideed waxaynu ku soo marnay suuratu alaxraaf midda sagaalaadna suuratu yuunus ayaanu ku soo marnay waana laga soo warraba si xoog leh laakiin hadda qisasta waxaa loo soo celinaayo hadda ka hor aanu soo sheegnay oo waxa weeye in macnaha kuwa daalimiintaa xujo lagu oogo ummatulmaxamedkana cilmigeedu uu ku siyaado marka alle wuxuu yidhi walaqad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay muusaa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay iyo wa suldaanin xujo mubiin oo cad culamo waxay yidhahdeen wasuldaanintaana weska cadku tafsiiro aayaadku ay maaragtay lamid tahay weeye ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnawdha ilaahay iyo wa mala'ihi jamiciisa ayaan u dirnay fircoon iyo markii raggii u waaweynaayo jamaacadiisa iyo atbaacdiisa ahay weeye fatabacuu dadkii waxay raaceenow dha ilaahay kuwii wax magaratada ahay oo sufalada ahay amra fircawna fircawn amarkiisay raaceen walxaal maa amru fircawna fircoon amarkiisa uusan haynin birashiidin mid sawaaba macnaha mid hagaagsan uusan haynin yaqdumu waa hor kacayaa hawdha ilaahay fircoon qowmahu qoomkiisa yowmaalqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ayuu hor kacayaa markaasay raacayaan kama kama tabacuuhu fi dunyaa weye say adduunyada u raaceen ayuu qiyaamo naasa hor kacayaa qof kasta oo daalima oo waxaa weeye baatil wax ku hn ku hogaamiyey maalinta qiyaamo dadkii ku raacay asagoo hogaaminayay naarta wada gelayaan ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala yaqdumu waa horkacayaa qowmahu qownkiisa naarta yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda yaqdumu macnaa yataqadamu waa hor kacayaa weeye qowmahu qownkiisa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ah, fayatabicuunahu way raacayaan ayaguna kama tabacuu fi dunya sayadmii ugu raaceen fa awradahum dabeedna wuxuu aroorinayaa fa owradahum wuxuu aroorinayaa ou geynayaa annaara u aroorinayaa meel kale uma wado dadkan daba socda ayaa laleeyahay adduunyadaba waad ku raaxaysanayseen raacitaankiise oo waad ku tamasocdeena aadna horkac baa leeyahy dadkaa gadaala mala u ka garaacaysaa wa bi'sa waxaa baas lahowdha ilaahay alwirdu caroor ayaa baas leh almawruudu oo la arooro wa bi'sa waxaa baas lahowdha ilaahay alwirdu caroor almawruudu oo la arooro waxaa weeye naartaasaa baatil meel la arooro la galo naartaasaa baatil weeye wawadbicuu waxaa la raacsiiyow dha ilaahay fircoon iyo qoladiisa fii haadihi middatan dhexdeeda oo adduunyada laxnatan laxnad ayaa la raacsiiyey wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedana laxnad ayaa la raacsiiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa udbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi middatan dhexdeeda oo adduunyada laxnatan laxnadow dha ilaahay wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedana lacnad ayaa la raacsiiyey bi'sa rifdu kaalmo ayaa baas lahowdha ilaahay almarfuudu oo laysugu kaalmeeyo waxaa weeye rafduhum haadaa weeye waxyaabaha macaasida ah ay isugu kaalmeeyeen ayaa ilaahay wuxuu idhi bi'sa rifdu kaalmo ayaa baas lahowdha ilaahay almarfuudu oo laysugu kaalmeeyo waxa markaasi oo baadilkaa ah oo laysugu ysugu ayaa baas almasuusu bidami ayaa maxduufo waxaa weeye haadaa haada rifd weye kan ayaa baas la weye bi'sa rifdi ow ilaahay kaalmo ayaa baas low ilaahay almafruudu oo laysugu kaalmeeyo waxyaabaha hadda markaasi waxa weeye ay sameeyeen weeye oo baatilka oy waxa weeye isku raaceen taas ayaa loola jeedaa taasay markaasay noqonaysaa ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala daalika kaas la soo sheegow ilaahay waa mubtado weeye min ambaail qur'aana khabarka weeye dalika kaas lasoo sheegow dha ilaahay min ambaa'i lquraa ah, qaryooyinka akhbaartiisa ayuu kamid yahay naqusuhu waana ku qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamedkaahow dalika kaas lasoo sheegow dha ilahay hadda waxaa la ishaarayaa wixii markaasi qisas tahay oo lasoo maro dhammaantoodo qisadii todobaad hadda aynu marayno min ambaa'i lquraa qaryooyinka ambaadooda ayuu kamid mid ah akhbaartooda loola jeedaa qaryada hadda dadkii ahalkeeda ayaa loola jeedaa naqusuhu waanu ku qisoonaynaa oo waanu ugaga waramaynaa caleyk korkaaga udha ilaahay minhaa waxaa kamid mid owdha ah ilaahay qaryooyinkaas qaa'imun mid taagan ayaa kamid a ah. minhaa waxaa kamid mid owdha ah ilaahay qaa'imun mid taagan waxaa laga wadaa bildaantaas waxaa kamida mid taagan oo macnaha waxaa weye halaka ahlu duuna ahalkiisii waa dhammaaday laakiin ayagii waxa weeye maaragtay waa joogaa halaka ahlu wey ahalkiiya halaagsan dadkiiyaa dhamaaday laakiin qaryooyinku waa taagan dhismihii waa taagan yihiin wa xasiidun wa minhaa usoo qadaro waxaa kaloo kamid mid ah ilaahay xasiidun mid la jafay halaka biahlihi weeye falaa asara lahu weeye mid la jafay sida beerta balka looga goro mid sidaasoo kalaa ka mid ahoo ayada iyo ahalkeeduba ay wada lecdeen oo aan raad lahayn weeye ka zarcilmaxsuudi bilmanaajiri weeye abuur markaasi waxaa weeye amba beer balkeedii la guray oo markaasi waxa weeyaanba lagu guray saasoo kaleentooda weeye maxaa yeele sidaasay ahaayeenoo qaarna dadkiyaa laga halaagay ayagii oo taagtaaganaa soo haray qaarna macal ayaga ee dadkiyaa maaragtaa la baabi'iyey sida qaaruun iyo markaasi waxa weeye daarihiinkii oo kale sidaa markay dhacday ilahay wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum ma anaan dulmin buu dha ilaahay halaaggaan ku dhacay dembi la'aan kuma qabsanin wamaa dalamnaahum macanaan dulminowdha ilaahay walaakin kalkeeda dalamuu way dulmiyeen anfusahum naftooday dulmiyeen ayagaa naftooda dulmiyo shirkiyay la yimaadeen ayagaa dulmiyo naftooduu ilaahay subxaana watacaala famaa aqnad kama aysan daaficin canhum ayaga xaggooda aalihatum ilaahyaalkoodi allah sii aalihadaasoo yacbuduuna ay caabudayeen oo min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa min shayin shay kama aysan daaficin lamaa goortii jaaa amru rabbika rabbigaaga amarkiisiiyo cadaabki oo u yimiday alla wuxuu yihi subxaanau watacaala famaa aqnad kama aysan daaficin canhum ayaga xaggooda aalihatum ilaahyaalkoodii allatii aalihadaasoo yadcuuna ay caabudayeen oo min duuniillaahi ilahi sukadiisa asnaamtii ay dhahayeen waxbay noo tarayaan cadaabkii ilaahay markuu yimiday waxba uma aysan tarin min shayin shayow dhah ilaahay lamaa goortii jaa uu yimiday amru rabbika rabbigaaga amarkiisioo macnaa cadaabkiisi ah wamaa zaaduu uma ziyaadin hum ayagowdha ilaahay asnaamtaasu hayra tadbiibin khasaarin kayrkeeda wamaa zaaduuhu uma ziyaadin bicibaadatim lahaa way cibaada ay caabudayaan hayra tadbiibin khasaare kayrkeed waxaan khasaare ahayn uma ziyaadaan laga wada af way ku khasaareen wey sidaasaa marka ilaahay subxaana watacaala uu ku halaagay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid ina fii dalika laaayatan liman khaafa cadaaba alaakhirati dalika yowmun majmuuc lahu nnaasu wadalika yowmun mashhuud wamaa nuakhiruhu ila liajalin macduud ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala wakadalika sidaas oo kale u dha ilaahay ey mila dalika alakhdi weeye qabashadaas oo taata masalkeeda ummadahan hadda lasoo sheegay markay daalimiin noqdeen sida loo qabtay inay mar walba arrintaasu ay jirayso daalim oo dhanba ilaahay uu qaban doono adduunyadan dulmiga uu ku sameeyo loo qaban doono ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa kadaalika sidaasoo kale ayaa akhdu rabbika rabbigaaga qabashadiisu ay ahaatay idaa wasigii akadal quraa qaryo uu qabanayo qaryada hadda ahalkeedi baa loola jeedaa ah, idaa wasigii akhada alquraa qaryo ilaahay uu qabanayo walxaal xaal hiya qaryaduna daalimatun mid dulmi fashay ay tahay walxaal hiya iyaduna haalimatun mid dhulun fasa'ayd oo dunuub lagu qabto ay la timida weye marka waxa weeye falaa yugniya canhum min akhdihi shayun weeye ilaahay qabashadiisane wax ka daafacaya ma jiraan weeye ina akhdahu ilaahay qabashadiisa u dhahay alla subxaanau watacaala ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa mid xanuun badan shadiidun waa mid daran u ilaahay ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa mid xanuun badanow ilaahay shadiidun waa mid daran Ah, aada iyo aad baa qabashada ilaahay u daranta ina badka rabbika la shadiid wowdha ilaahay qabashadiisu waa mid shadiida weeye oo aan la awoodi karaynin xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo laga wariye abu muusa alashcari saxaabiga la yidhaah aayaddatan rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu ka dhahay ayuu yidhi ina allaha la yumlii lildaalimi xataa idaa akadahu lam yuflitu rasuulkeena calayhi salaatusalaam waxau dhahay ilaahay daalimka waa u koranaya haw dhahay dhaalimiinta waa la daajinayaa waxay ayagu u qabaan inay yihiin dad aan waxbaba ka hadlaysnayn oo dadkan caadigaa ka mid a ah. daalimka waa loo sugaa u dhahay rasuulku calayhi salatu salaam dulmiga ha iska sii wadeen xataa idaa akhadahu ilaahay markuu qabtase lam yuflitu fakimaa ilaahay sii day maayo mar haddii qabasho ilaahay ku dhacdo waa u dhammaata weye uma qara'a rasuulullaahi ayuu dhahay abuu muusa alashcari ilaahay rasuulkiisu waxau akhriyey sal allahu alayh wasalama وkذلika أkذ rabbika إdا أkذ alqura wahiya ظاalmaة ina أkذhu aliimun shadiid aayaddaasu akriyay rasuulka alayh salaatu wasalaam asagoo markaas u shaahidinaayo marka waxa weeye dhaalimow waxaa dulmi samaysaba maalin baa ilaahay ku qaban doonaa markii ilaahay ku qabtana ilaahay ku sii dayn maayo wahawna dhah ilaahay yoon soorato aala cimraan ku soo marnay inamaa numlii lahum liyasdaaduu ismanow ilaahay daalimiinta waa u kaadinaynaa waa u koranaynaa say dembiga u badsadaan waxaaba la rabaaba xilmiga ilaahay waa weyn annagayna dhibaayaan mooyaane ilaahay subxaana watacaala tacaala ayuu u kaydinaya cumrigana loo ziyaadinayaa yamuduhu biduuli lcumri weeye wa sicati risqi wa nufuudi alkelima waxaa weeye korashada ilaahay daalimka u sugaayo waxay tahay yidhaahdeen culummadu cumrigaa loo dheeraynaya daalimku kaa cumri dheer weeye sicatu risqigaa la siinayaa kaa risqi waasacsanoo maalka meelu kala dhiga ma gara ma garanaayo wa nufuudu lkalima haddana warkiisaa soconaayo waxau noqonayaa nin waxa uu yidhaahda ay soconayaano kelimadiisa ay ummadda isaga fulayso oo dulmi ku haysta weeye laakiin maalin baa ilaahay subxaana watacaala daalimiinta qaba doona ah. kolka waxa weeye intaan la qabanin hadduu hadde qofku ilaahay u soo noqdane baabu tawba maftuux weeye saasay noqonaysaa baabu tawbo waa maftuux weeye qabashada ilaahay daalimka uu qabanaayo ummadii hore waxaa weeye cadaab istisaala ayaa lagu ridi jiray oo waa la jirid goy jiray laakiin waxaa la yidhi eh, ummaddan ummatulmuxameda waxaa la yidhi waxaa la leeyahay ayaga waxa weeye daalimka qabashadiisu waxaa markaasi ay dhacaysaa markii uu dhinto cadaabulqiyaama uu ku dhici doono weye saasay noqonaysaa intaasu hadduu iska sii joogo waxa weeye istisaalka waxaa loogaga reebay oo cadaabka jiidgoyntaa ikraama linabiyina sala allahu calayh wasalam nabigeennaa lagu karaamaynaya ee daalimiintan ilaahay subxaanau watacaala hadday yihiin ummadyo horeo kaleentood ilaahay waa qaba lahaayo si deg dega ayaa wax looga gaarki lahay laakiin ma dheera qiyaama iga iska dhow meeshaasaasa xisaab uu jiraa inna fii daalika kaas lasoo sheegow ilaahay qisasta hadda laga soo warramaaye la cibratan cibraa ku sugan suganow ilaahay cibro qaadasho ayaa ku suganow ilaahay ina fii dalika kaa lasoo sheegay la cibratan cibro qaadashaa ku sugan ilaahay yay ugu sugan tahay ayuu dhahay alle liman duul ayay ugu sugan tahay khaafa ka cabsanaayo cadaab alaakhirati aakhire qof aan ilaahay ka cabsanaynin sidiisaba waxuu ku intifaacaya ma jirto wax kasta loo sheeg waxba ku dheefi maayo la cibratan cibro ayaa ku sugan fiiro liman duulow dha ilaahay ayna ugu sugan tahay khaafa ka cabsanaayo cadaab alaakhirati aakhire cadaabkeeda ka cabsanayo dalika daalika kaasowdha ilaahay oo yowmulqiyaamaha ayne yoomun yoom weeye yoomkaasoo majmuucun lahu naasu dadka lasoo kulminaayo lowdaa macnaa fiihiyay ka dhigan tahay yoomun yoom weyow dha ilaahay yoomkaasoo majmuucun loo soo kulminayo lahu liajlihin waa la karaa majmuucun fiihi weeye dhexdiisa lagu soo kulminayo annaasu dadka khalaaqdan waxaa weeye maalinta qiyaamada laisugu keenaya keenayaa nabiy nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaamadu ay ka qunto wixii markaasi intaa soo maray meel baa laysu wada keenayaa wadaalika kaasowdha ilaahay oo yoomul ayne yoomun yoom weeye yoomkaasoo mashhuudun oo la xaadiraayo wadaalika kaasowdha ilaahay yoomun yoom weeye yoomkaasoo mashhuudun oo la xaadiraayo waa la xaadirayaa weye jamiicu lkhalaa'iq oo dhan ayaa xaadiraayo cid meeshaas ka maqnaahaysa ma jirta weeye ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa nu'akhiruhu ma akhiraynow dha ilaahay qaarimka ma akhirayno ilaa liajalin ajal mooyaane wakti macduudin oo la tiriyey wakti macluum ilaahay agtiisa ka ah intaasaa loo kaadinayaa ee waxa weeye waa la qabanayaa waxaa kaloo la yidhaha lamiirkaa waxaa loo celinayaa alqiyaamaha saasaana xoogaa loo badan yahay wamaa nu'akhiru yowdh ilaahay yowmaalqiyaamaha ma akhirayno dib uma dhigayno ilaa liajalin wakti mooyaane macduudin oo la tiriyowdh ilaahay waktigaasi dee ilaahay asiisoo macluum ku yahay waa muddatu dunya adduunya intay jirto ayaa loola jeedaa intaas ayaa marka waxa weeye ayaa lala sugayaa ee qiyaama way imaanaysaa markay timaadane cid walba wixii ay samaysay ayaa markaasaa lagu jaasinayaa oo qof walba waxa weeye maalintaas ayaa jasaha xaqiiqadiisa ay arkaysaa adduunyadaana hadda intii la joogay oo wax kasta lagu tamatucaayey oo lagu raaxaysanaayey maalintaas hadday qofku shidda la kulmo wixii adduunye o dhan waxba ka soo qaadi maayo kaanahum yowma yarawnahaa lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxahaa waa sawdha ilaahay ah, markii waxay ka dhigan yihiin markii ay arkaan waxaa weeye qiyaamada ay arkaan cadaabkeeda iyo shiddadeeda iyo waxa qiyaamo dhacaya ahwaalulqiyaama ayagoo waxaa weeye aanan negaanin ah, ilaa cashiyatan aw dhahay galab mooyaane aw duxahaa amba bartankeeda mahay wax yaryar adduunyada waxaa weeye macnaha muddo gaaban oo ka gaaban weeye saacad yar weeye ka gaaban ayay noqonaysaa nin kasta cumriga kaa la siiyo wax kasta aad soo raaxayso wax kasta aad soo tunto maalinta qiyaama markii la gaaro adduunye in dhafata caynin iyo fa aqalla in la soo joogayo in kale la kala ogaan maayo qofkii maalintaas ilaahay agtiisa bishaara ka fa khayrun lahu weye fa hanii'an lahu wey marka ilaahay idankiisa ilaahay waxaan ka rajaynaa maalintaas khayr ilaahay inuu nala kulmiyo ah, marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat barakaatu